alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed alqaacidatu alhaaniyatu walkhamsuun qaacidada labiyo kontonaad ee ka mida ah qawaacidda iyo usuusha oo sheekha cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi uu ururiyey idaa qawiyat alqaraa'inu qudimat cala alasl markay xoog yeelato qaraa'inta iyo amaaraadku waa laga hormariyaa asalka qaacidadan waxay ku saabsan tahay qaraa'intu markay isbiirsato inay dhici karto in asalka laga arjaxo oo qaraa'inta la hormariyo baabkanna waxaa soo gelaysa masaa'il badan waxaa ka mid a khalabatu danniga in mawaadicda qaarkood la ictimaado oo laga hormariyo yaqiintii iyo asalkii oo dannigaa khaalibkaa la ictimaado sida weysada in la dhammaystiro isbaaq lagu sameeyo waa layna amray asbiq alwuduu danniga khaalibkaa ah baana ku filan hadduu is yidhaahdo qofku danni haaliba waad dhammaystirtay weysadii oo waad kaamil yeeshay shardi maaha inuu yaqiinsado ee danniga khaalibkaa ah waa ictimaadaya waxaa kaloo la mida najaasada markuu iska maydhaayo ama istijoonayo iyo waxa la midka ah ama najaasooyinka kaleba ee markaa uu iska maydhayo najaaso kale ku ba'day uu iska maydhayo waxaa ku filan danni haaliba inuu markaa maxalkii daahir noqday oo najaasadii suushay hadduu danni haaliba ku helo inuu maxalkii uu najaasada ka maydhayey najaasadii ay ka dhammaatay danniga khaalibkii muctabar buu noqonaya waana ictimaadaya lamana odhanaayo asalku waxay ahayd najaasa inay ku sugan tahay oo yaqiin bay ahayd najaasadu inay ku sugan tahay marka waxay kaga guuraysaa waa inay noqotaa yaqiin qaci ah oo asalkii najaasanimada waxaad kaga raaraysaa waa inay noqotaa yaqiin qatciya la odhan maayo waayo ta noocaasa waxaa ku sugan yacnii dhib baa ku sugan khaasatan dadka markaa waswasada iyo waxa la midkoo kale leh ee shakiyadu ku badan yihiin hadduu waxa weeye markaa yidhaahdo wax walba waa inaan yaqiinsadaa waxaa ka dhalanaysa in waswasadii ku sii badato ou mar walba is yidhaahdo asalkii wuxuu ahaa najaasay ahayd inay ku sugantahay meesha yaqiinay kaga suushayna ma haysid marka wuu maydhaya maydhaya maydhaya haddana wuxuu mar walba isleeyahay armaynay ka suulin waswasadii baa ku badanaysa marka tani waxay noqonaysaa min baabi taysiir ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadun ilaa halabah marka wixii dhib ku sii noqonaya ee darar ku keenaya ayaa mashaqadii iyo dhibtii la rafcinaya waxaa la mid a ah xidhashada salaadda ay xidhanayaan taasi waxay ku gaartahay xidhashadu dadka marka asxaabul waswasada ah oo waswaaska u saaxiibka ah ee shaydaanku mar walba shaki gelinaayo wuu imanayaa salaaddii wuxuu is odhanayaa xidho allaahu akbar buu odhanayaa markaasuu is odhanayaa niyadii isma waafaqin yacni orodkii aad allaahu akbar odhanaysa waxaa dhacday qaarkood siduu isu lahaayeen salaadda xidha awalkii salaaddii soo taagay afartii ragcadood salaaddii waa u xidhmi weydi imaamkii wuxuu salaamadnaqsaday isagan weli xidhan hadhow hadhowba halkeer u baxay ile salaaddii laga baxayo jamci dhaafiye salaaddiina intaaba u xidhmi weyde mar walba wuxuu leey maad xidhan ku noqo allaahu akbar haddaa markaasuu may ma aha allaahu akbar siduu sidaa ugu celcelinayo baa salaaddii laga baxayaa marka laga baxo halkeer tegayaa halkeer buu deedno sidii si la marka labadaasiba daalaan buu iska fadhiisanaya waa dhacday taasi waa la arkay marka dadka shakiga iyo waswasadu ku sugan tahay khaas ahaan culammadu waxay yidhaahdeen shakigu hadday bataan waa la tuuraa yacni yutrax oo shakigaa laga soo qaadi maayo shaki waxaanuu ictimaadayaa danniga haalibka ah danniga haalibkii mar hadduu yahay salaaddii inuu xidhay khalaas dheg uma dhigayo shaytaanku shakigelinta uu shaki gelinayo kaa iska fadhiista ee markaa salaaddii xidhan kari waayey markuu daalay anaaba arkay waxaase lay soo naqliyey mid isaguna waxaa weeye si weysadii siduusu ahaa niyada niyee oo niyada iyo juska ugu horreeye ee wejiga inaad maydhahays waafaqdo siduu saa u lahaa ayuu markaysaa bab kaga siinaya wejiga isagoo marka isle niyada la eego kaannahu niyadu ay tahay hillaac biligidhi markaasaa markaa siduu mar walba sia ugu celinaya wejiga barara ila weji mar walba dharbaxa la dhacaya marka waxa weye waxyaalaha noocaas oo kale ah oo arrin qalad ah aan sax ahayn marka shakiyadu markay bataan shakiga waa la tarxiyaayo waa la tuuraa waxaa laga soo qaadaa inaanu jirin ayaa laga soo qaadaa abwaab badanna waa dhacdaa danniga haalibka in la ictimaado marka dadka asxaabul wasaasaadka ah daniyada haalibka abay ah abwaabtan shakiyadu ku imanayaan kole ay ictimaadayaan culammaduna waxay yidhahdaan asal ahaanba shaygii yaqiin la waayo danniga haalibkaa la ictimaadaa waxaa kaloo ka mid a ah qaraa'inta markaa la eegaayo oo asalka laga hormarinayo masalan gabadh baa waxay sheegatay ninkeedu inaanu masruufin qaraa'inta iyo amaaraadkuna waxay ku tusinaysaa in la masruufo waayo gurigii waa joogtaa isagina waa joogaa caadaduna markii hore waxay ku dareertay inuu isagu masruufo yadii baa waxay sheeganaysaa wax caadadii khilaafsan marka xaalka caynkaasa waxay culammadu yidhaahdeen qowlkiisaa la hormarinayaa oo hadalkeeda laga hormarinaya iyadoo asalku ay ahayd umuurta wujuudiga haddii laga shakiyo waxa u asal ahaa cadam haddana waxa weeye halkan qaraa'in iyo amaaraad jira daraaddeed ka la qadimaya waa hadalkiisa weeye waa hadalkiisa weeyaan baabka qaraa'intana alcallaamatu ibnulqayim kitaabkiisa aturuq alxukmiya waa kaga hadlay waxaanu tilmaamay in qaraa'inta adillo badan ay leedahay oo masaa'il badan laga deliishanayo hadday tahay qisadii yuusuf oo markii gabadhii ay masabidday yuusuf calayhi asalaatu wasalaam nin baa wuxuu yidhi qaraa'intii iyo amaaraadkii buu sheegay oo wuxuu yidhi haddii waxa weeye qamiisku xagga hore ka dillaacsan yahay in iyadaa run sheegaysa oo isagaa been sheegaya oo isagaa ah marka waxa weeye taalib ahaa haddii khamiisku xagga dambe ka dillaacsan yahayna isagaa run sheegaya oo iyadaa been sheegaysa taasi waa xukmun bilqaraa'in xukmun bilqaraa'in waa amaaraadkii oo wax lagu xukumayo wuxuu kaloo ibnulqayim yidhi wuxuu ku gartay yacquub calayhi asalaatu wassalaam inay inamadiisu been sheegayaan marka ay yidhaahdeen di'bi baa cunay yuusuf khamiiskiisana waa kan dhiiggiina waa kan waa leeyihi waxay yidhaahdeen wuxuu ku gartay inuu warkaasi been yahay qamiisku wax calaamadoo kale dhiiggaasun mooyaane ma laha qaqabsi iyo ilka markaa muday iyo wax calaamadoo kale meeluu ka dillaacsan yahay kullu daalika ma leh marka amaaraadkaasuu ku gartay bay yidhaahdeen inay been sheegayaan inay been sheegayaan qisadii markaa sulaymaan uu ku xukumay labadii dumar ahaa uu ku kala xukumay ee ilmaha isku qabsaday markii ilmihii kale baalku qaatay kaagii buu qaatee kaygii waa kan iyo maya kaagii buu qaatee kaygii waa kan raxmaddii hooyanimuu baadhay dabeedna tuu ogaaday in caatifada iyo raxmadda hooyannimo ay ku sugan tahay ayuu u xukumay marka waa xukmun bilqaraa'in shareecada nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo arooray ashyaa kale ashyaada waxaaba dhici karta in layahay waa sharcu man qablana laakiin calaa kulli xaal dee qaacidadu waxay tahay sharcu man qablana sharcu lana idaa lam yaji' fii sharcina maa yukhaalifu ciddii inaga horraysay sharcigooda sharci buu inoo yahay haddii shareecadeenna ayna ku iman wax khilaafsani saas inay sharci u ahaydna laynoogu sheegay shareecadeenna marka waa laynoogu sheegay shareecadeenna inay saas sharci u ahayd shareecadeenna wax khilaafsani kuma soo aroorin bal ee wax waafaqaya ku soo arooray oo umuuraha qaarkood ayuu marka waxa weeye alcalaamatu ibnuqayim soo arooriyey marka alqaraa'in hadday tahay xukumka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo hadday tahay yacnii xukumkii shareecooyinka inaga horreeyey mid walba waa ku suganta mid walba waa ku sugan tahay marka calaa kulli xaal markii caaisha la masabiday oo ifkiga lagu ganay nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu weydiiyey bariira bariira markii la weydiiyey bariiri waxay tilmaantay xaaladdeeda wax shaki geliya inayna ku arag wax eebana ayna lahayn mooyaane inay da'yar tahayoo habeenkii markay seexanayso cajiinka iyo qooshka inay waxa weeye yacni markaa meel ku habboon laga yaabo inayna dhigin taana waxay tihi da'yaraan baa ugu wacan oo deedna ay dhici karto riyaha markaa magaalo joogga ahi intay soo galaan inay ka cabbaan wax kaloo ceeba inay ku ogeyn marka qariino waxay ku beri yeelaysaa waa qaraa'inta wanaagga ka muuqda taasay ku beri yeelaysaa taas ayay ku beri yeelaysa marka calaa kulli xaal abwaab badan bay markaa gelaysaa oo waxa weeye markaa tan eh, lagu eegaya marka qaraa'intu markay xoog yeelato waa dhacdaa asalka in laga qadimo oo laga hormariyo asalka in laga qadimo oo laga hormariyo gabadha mustaxaadada ah ee dhabar furanka qabta dhiiggii xaydka iyo marka ay kala garan weydo dhiiggii dhabar furanka hadday markaa leedahay caado mutarida ah oo aan iskhiilkhilaafin oo wakhti mucayanay heshaa caadada wakhti mucayanna waa ka go'a bil walbana waa nooca caadadeedii bay ka hormarinaysaa yacni shakiga ku imanaya oo ayaamihii muctaadka ay u ahayd mar hadday muctaado tahay maalmahay caadada u ahayd inay caadada hesho ay sidaa baratay maalimhii bay xayd xisaabinaysa intii kale waxay ka soo qaadaysaa istixaado istixaaday ka soo qaadaysa haddaynay markaa caado muctaado aynay ahayn oo caado mutarida ayna lahayn laakiin amaaraad iyo qaraa'in ay ku garan karto xaydka kaga sooci karto dhiigga kale sida inuu ka madow yahay sida inuu raa'ixo gaara leeyahay oo mutamayize ay tahay amaaraadka iyo qaraa'inta ay kaga soocayso yacni markaa ayay ictimaadaysaa dabadeedna dhiigga sifooyinkaa leh bay ka soo qaadaysaa inuu dhiiggii xaydka yahay wixii khilaafsanna waa tuuraysa maalmaha kalena istixaada xisaabinaysa waa qaraa'intii oo wax lagu xukumayo hadday tahay taa muctaadada ah iyo hadday tahay taa mutamayizada ahiba wakhtiga ay xaydka marka waxa weyaan isu ictibaarinayso ila dhiiggi kama go'aayo yacni markaa xillinaba oo mar walba dhiiggu waa jiraa laakiin marna waa badan yahay baa laga yaabaa marna waa yar yahay oo mar baa waxaa isku darsamaya labadii dhiig marna kii xaydkaa go'aya kii kala joogaya marka qaraa'intii amaaraadkiiba ictimaadaysa waxaa kaloo abwaabtan waxaa soo gelaya ka mid a salaada in marka la shakiyo ruuxii shaki ku yimaado halabatu danniga inuu ictimaado hadduu danni haaliba leeyihi waa masalo kole aan isku waafaqsanayn horena waa u soo sheegnay oo shaaficiyadu waxay leeyihiin mar walba haddii shakiba yimaado ama danni haaliba ruux ha yeesho ama yaanu yeelan mar walba wuxuu ictimaadayaa yaqiinta falyaطraxi shaka walyabni calaa ma stayqana laakiin qowlka saxiixa ah ee qawiga ahi waxau yahay in laba loo kala qaadayo ruuxa shakiyey ee salaadda gudaheeda shakiyey inuu danni haaliba leeyahay iyo inaanu lahayn hadduu danni haaliba leeyahay danniga haalibkaa buu ictimaadaya oo masalan wuxuu isku qabtaa ma laba ragcadood baa tukatay mise saddex baa tukatay ha yeeshee wuxuu u badinayaa oo dannigiisa haalibki yahay inuu saddex tukaday waxay noqonaysaa qowlka saxiixa marka lagu socdo in saddex laga soo qaado falyataxara aladii yaraa annahu asawaab iyo falyataxara asawaab sawaabka ha u qasto ama kuu u arkaayo inay sawaab tahay ha u qasto markaa saas aawadeed xaalka caynkaasoo kale dannigii khaalibka ahaa ayuu markaa qaadanaya walow haba noqdo inta badane dabeedna sujuudu sahwigu la imanaya haddii danni khaaliba aanu lahayn shaki hadduu yahay labadiisa dacal ay siman yihiin oo aan kale miisaan badnayn oo raajix iyo marjuux iyo danni haaliba aan lahayn xaalka caynkaasa wuxuu ku camalfalayaa falyatrax ishakka walyabni calaa mastayqana oo tirada yar buu ka soo qaadayaa dabeedna marka waxa weeye wuu dhammaystira yaqiin buu ku dhammaystiraya ilaa uu yaqiinsaday inaan waxba ka dhinayn sujuudu sahwigiina waa raacinaya marka baabkan waxaa soo gelaya masaa'il badan alhaalisatu walkhamsuun qaacidada saddex iyo kontonaad oo ka mida ah min alqawaacid walusuul jaamica idaa tabayana fasaadu alcaqdi batala maa buniya calayh markuu caddaado caqdiga fasaadkiisu uu caddaado iyo inuu fasahaaday batala waxa buray maa buniya calayhi kii lagu bineeye lagu dhisayna waa buray wa in fasakha hadduu fasakho oo caqdigii uu buriyo faskhan ikhtiyaariyan fasakhaad ikhtiyaar iyo doorasho loo nisbeeyey uu fasakho lam tabtul ilcuquudu altaari'atu qabla alfaskhi ma burayso caqdiyada soo darriyey faskhiga ka hor buri maayaan oo fasakha ikhtiyaarigaa ku buri maayaan wuxuu sheekhu halkan inoo sheegayaa caqdiga hadduu fasahaado ama uu buro waxaa loo kala qaadayaa inay tahay mid ikhtiyaaran loo buriyey iyo inuu yahay caqdigu inuu u buray arrin ikhtiyaari ahayn ee sidiisa miduu u buray ay tahay oo ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa mid ku dhacday aan ahayn labadaas suuraa loo kala qaadaya masalan waxbuu iibsaday ama waxbuu kiraystay ama waxbaa la siiyey dabeedna wixii uu iibsaday ama kiraystay ama la siiyey waa ku tasarrufay tasarruf ayuu ku sameeyey markuu ku tasarrufay dabadeed baa waxa uu caddaaday caqdigii hore inuu baatil ahaa tasarrufkiisaasuu ku tasarrufay wuxuu noqonayaa mid aan fulayn waayo asalkii uu ku binaysnaa ayaa buray oo baatil noqday maa buniya calaa baatilin fa fahuwa baatil wixii baatil lagu dhisaana isna waa baatil waxaanu iibsaday mar hadday noqotay ibaan asixin ama kira aan asixin ama deeq aan asixin oo ciddan markaa siinaysaa inay waxaan ku tabarrucdoo bixiso ma xaq uma laha maalikba uma aha iyo wax la mid a ah. ama waxani maalul khayr buu ahaa waa xoole uu soo xaday xalka caynkaasa wuxuu noqonayaa caqdigaasi inuu baatil yahay cidduu siiyey siintaas waxba kama jiraa ciduu ka iibiyey iibkaas waxba kama jiraan kan kale iibsaday ama la siiyey hadduu ku tasarrufay wuxuu noqonayaa tasarrufkaasi mid isaguna marka aan fulayn waayo waa tasarrufuu ku tasarrufay waxaanu sharcan mulkiyin tasarrufuu ku tasarrufaayo wey marka waxaas ku sii binaysan ee tasarrufka ah waxaa baatilka noqday markii dambe oo ay caddaaday inay baatil tahay wuxuu noqonayaa midaan fulayn buu noqonaya midaan fulayn ayuu noqonaya hadduu laakiin caqdigii fasakh ikhtiyaariya uu fasakho wuxuu noqonayaa tasarufkiisaasi inuu fulaayo oo masalan ruux baa waxbuu iibsaday dabeed khiyaar baa markaa uu lahaa intii buu tasaruf sameeyey tasaruf ayuu intii sameeyey khiyaarkiibuu haddana qaatay waxay noqonaysaa xaalkaas inuu caqdigiisa dambe asaxayo faina alcaqd ahaaniya saxiixu liannahu tasarafa fiima yamlikuhu min hayri maanicin waqta tasarufi caqdiga labaad waa asaxaya waayo wuxuu ku tasarufay wuxuu mulkiyaayo maanic tasarufka u diidayaan aanu jirin waxiina idin yarjicu maca alcaaqidi alawali ilaa damaani lmislihi bimislihi waalmutaqawimi biqiimatih waxaanu ku sii tasarufay ee sii bixiyey ama uu sii iibiyey waxay noqonaysaa inuu fulo inuu fulo noqonaya haddii haddaba ay noqoto in caqdigii ay doortaan inay ku kala noqdaan waxay noqonaysaa kaa hore inuu wixii u qaandhabo kan kale caqdigiisii wuxuu ku buriyo meesha uma taal waayo caqdigan kale shuruuddiisii waa dhammaystirta wuxuu ku tasarrufayey wax uu mulkiyaayo sharcan maanic tasarrufkaa u diidayana ma jirin hadday doortaan haddaba labadii ruux inay ku kala noqdaan wuxuu u noqonayaa un qaacidatu damaan oo wixii hadduu misli yahayna misli buu ku qaandhabi oo ninkii hore ka iibiyey ugu qaandhabi hadduu mutaqawim yahay oo marka uu yahay shay mutaqawimana qiimuu ku qaandhabay qiimo ayuu ku qaandhabay wa miluhu idaa baaca shay'an wa wasaqahu cala ahamani birahnin aw damiinin wa axaalahu bihi suma baana albaycu baatilan batalat altawsiqatu walxawaalatu liannaha buniyat calayh waxaa la mida hadduu shay iibiyo uuna marka waxa weeye lacagta shayga laga bixinaayo ee samanka dayn marka laga dhigo laakiin rahan ama damaanad loo yeelo oo damiin baa lagu xawilay ama waxa weeye rahan baa loo yeelay daadna bayci waxaa caddaatay inuu baycu baatil yahay bayci hadduu markaa baatil noqdo tawsiqadii ama rahankiina wuxuu noqonayaa iyo xawaaladii mid markaa baatila bay noqonaysa waayo waxay ku binaysnayd yacni bayca bayca sixadiisi hadday baaqatay waa in rahankii iyo xawaaladdiina baaqdaan laakiin sheikhu wuxuu yidhi haddii uu markaa fasakho fasakh ikhtiyaarkiisa ku dhacay fa in fasakha faskhan waqad axaalahu bidayni faalxawaalatu bixaaliha walahu an yuxiilahu calaa man axaalahu calayh fasakh ikhtiyaarkiisa ku dhacay hadduu fasakho isagoo cid ku xawilay markaa deynkaas xawaaladu sideeday ahaanays xawaaladu sideeda marka ayay markaa ku sugnaanays oo waxa weeye waxaa kala duwanaanaya marka arrinku uu yahay mid ikhtiyaar u dhacay iyo markaanu ikhtiyaar u dhicin marka tanna waxay noqonaysaa beddelkiisa xoolaha uu ka ugu xawilay beddelkiisa inuu wuxuu uga qaadanayo uu uga qaato marka almuhim xikmada ayaa keensanaysa in la kala farqiyo shayga markaa waxa weye idiraariga ku yimi oo caqdigu asaalatanba uu baatil ahaa iyo caqdigu inaanu asaalatan baatil ahayn waayo caqdigu asaalatan hadduu baatil ahaa waxay noqonaysaa wixii baatil lagu bineeya waa baatil ashiyaadan marka dambe caddaanaya ee ku saabsan fasaadulcaqdiga markii horeba waa sugnayd laakiin daahiran waxaa loo moodaayey inuu caqdigu asaxay inaan waxaa la ogayn laakiin markii la ogaaday yacni baanuu ka cabbiray baana alcaqdu alawalu baatilan saara ma aha awalba waa ahaa laakiin waa ku caddaaday markan wixii marka waxa weeye burinaayey ayuunbaa markii dambe muuqday aanu caqdigu asaxay marka hadduu asaalatan baail ahaa wixii baatil lagu bineeye waa baatil laakiin asaalatan hadduu saxiix ahaa masaa'isha lagu bineeyey noqonaysaa inay asaxdo ayay noqonaysaa waayo laba shay o kala duwan midna buniya calaa saxiix midna buniya calaa faasid alraabicatu walkhamsuun qaacidada afar iyo kontonaad alcibratu bilmucaamalaati bima fii nafsi alamr tixgelintu waxay ku sugan tahay mucaamalaadka gudahooda waxa nafsulamarka ku sugan ayaa markaa tixgelintu ku sugantoo la eegaya bilmucaamalaati baada ku jirtaa waxay noqonaysaa darfiya haddii fii ay idiin qorayso nusakha qaarkoodna waa waadixba way iska cadda waxay culammadu markaa sheegaan baab alcibaadaat iyo baab almucaamalaat in la kala farqiyo oo waxay yidhaahdaan alcibaadaatu mabniyatun yacni cibaadaadku waa mid lagu dhisay yacni marka ictiqaadka ayaa lagu dhisay iyo wuxuu qofku u qabo alcibaadaatu mabniyatun bidanni alcaabid ama marka biictiqaadih ka caabidka dannigiisa ama ictiqaadkiisa lagu binaynayaa lagu dhisaya laakiin mucaamalaadka waxaa lagu dhisayaa danniga mukallafka laguma dhisayo waxa lagu dhisayaa yaqiin baa lagu dhisaya amarku siday tahay iyo xaqiiqadu baabulcibaadaat marka la joogo waxaa jira masaa'il badan oo culammadu isku khilaafaan masaa'isha ay culammadu isku khilaafaan masalan waxaasi weysada ma jabiyaan mise ma jebiyaan fuqahadii qaar qaarba mid bay u arkaan ruuxa markaa dannigiisa iyo ictiqaadkiisa siduu isagu u qabo buu ku camal falayaa culammadii marka la fatwo weydiiyo waxaa laga yaabaa caalimna inuu si u fatwoodo uu yidhaha waa jebisaa mid kalena uu si kale u fatwoodo uu yidhaha ma jebiso iyadoo qofku dee inuu dadaalo ay tahay oo raajixa uu gaadho laakiin siduu isleeyahay sidan baa qawi ah wuu ku camal falaya hadduu caami yahayna sida markaa cidda uu ku kalsoonida badan yahay u fatwootay ayuu ku camal falaya masalan taabashada yacnii dumarka la taabto ajnabiga ah madaahibta qaarkood waxay qabaan cala alitlaaq bay weysada u burinayse qasad ha ku dhacdo amayayna ku dhicin ka la taabtay iyo ka taabtayba weysadu waa ka jabtay macna ka mida ah culamada saa ku tagtay shaaficida culamada qaarkood waxay yidhahaan cala alitlaaq weysada jebin mayso bishahwa ha ku dhacdo ama yayna ku dhicin bacdu alculamaa qowl labada u dhexeeyay ku tageen oo odhanaaya hadday taabashadu tahay mid ku dhacday lishahwa oo shahwa loo taabanaayey weysadu waa buraysaa haddii kale ma burayso waa salaasatu aqwaal ruuxu haddaba markuu eegaayo cibaadadiisii iyo salaadiisii wuxuu ku camalfalayaa siduu isagu u qabo inay markaa saxda tahay ha ugu qabo ijtihaadan ama ha ugu qabo taqliidan saa'iqan ama taqliid saa'iqa sidaa ha ugu qabo inay saa tahay ama ijtihaadahaan baa ugu qabo masalan hadduu rumaysan yahay dumarka taabashada la taabtaa weysada inay burinayso oo xaaskiisii intuu taabto dabeedna isagaan weysaysan salaaddii iska galo badheedhna arrinkaa u sameeyo waxaa la odhanayaa salaaddaasi asix mayso waayo ictiqaadku rumaysnaa taabashadan inay weysada burinayso baa isaga loo qabanayaa bisarfi nadar inay raajix tahay iyo inay marjuuc tahay marka dannigiisa iyo ictiqaadkiisa marka loo eego macnaheedu waxay tahay wuxuu tukanayaa isagoo fii nafsihi ictiqaadsan inaanu weyse qabin weysada ka jabtay dee kama asaxayso markaa salaadaas ila dannigiisa iyo ictiqaadkiisa baa loo eegayaa haddii la yidhaahdo marka waxaa loo eegayaa baabka cibaadaadka raajixa loo eegaya oo fii nafsi alamriga ayaa laga eegayaa haddii la yidhaahdo xaraj baa ka imanaya waayo muslimiin badani qowlka raajixa ma gaadhi karaan mana xaqiijin karaan ma kanaa raajixa mise kanaa marjuuxa ah. marka cusri iyo dhibaata ka dhalan lahayd marka taysiir baa ku jira iyo fudaydin loo fudaydinaayo in la yidhaahdo cibaadaadka waxaa loo eegayaa yacni biictiqaadi alfaacil ama bidanni dannigiisa khaalibka ama ictiqaadka ka samaynaya cibaadada ayaa loo eegaya hurdadii waa isku khilaafeen culammadu weysada ma jebinaysa mise ma jebinaysa amaaniyatu aqwaal bayna ka yidhahdeen siddeed qawl hilibkii geela waa isku khilaafeen weysada ma jebinaysaa mise ma jebinaysa laba qawl oo marka mashhuura ayay ka yidhahdeen budciga taabashada la taabanayo xubinta taaranka weysada ma jebinaysa mise ma jebinayso waa isku khilaafeen waxaana ka yidhahdeen saddex qawl qowl odhanaaya cala aliطlaaq waa jebinaysaa iyo qowl odhanaaya cala aliطlaaq ma jebinaayo iyo qowl odhanaaya yacni marka bitafsiil odhanaaya hadduu lishahwa u taabto weysadu waa ka jabaysaa haddaan lishahwa u taabanna kama jabayso jamcan bayna alxadiisayn kulmin labada xadiis la kulminayo daraaddeed bay saa u yidhahdeen man massa dakarahu falyatawadda iyo xadiiska kale sheegaya wa hal huwa ilaa badcatun minkan almuhim ashyaada dhammaantood waxaa lagu eegayaa biictiqaadi alfaacil baa la eegaya laakiin ashyaada la odhanaya biictiqaadi alfaacil baa la eegayaa waa inay tahay ashyaada fuqahadu ay isku khilaafeen ee raajix iyo marjuux kala dhex taalla ama ashyaada aan ijtihaadiga yadu ahayn ictiqaadulfaacilka waxba kama tarayso halkaa waa in lagu baraarugsanaadaa biictiqaadi ilfaacil markay culamadu leeyihiin laysa calaa itlaaqiha oo waxaa jira ashyaada qaarkood baa khilaafiyo shaad ah aan muctabar ahayn baa lagu soo naqliyey khilaafka caynkaasoo kale iyo wujuuduhu ka cadami muctabar ma aha joogistiisu waxay ka dhigan tahay joogitaan la'aantiisa ama cadamkiisu ka dhigany masalan bacdulfuqahaa sida xanafiyadoo kale tuma'niinada salaadda uma qabaan inay rukun tahay taasoo kale marka waxa waye khilaaf muctabara laga dhigi maayo oo iska qowl shaad ah walaysa kullu khilaafin ja'a muctabaran ilaa khilaafun lahu xadun min annadari khilaaf kastaaba muctabar maaha khilaafka waxa weeye markaa deliil iyo adigu mutamasak markaa lehe yacni waxa weeye wax cuskanaya ka noocaasaa marka muctabara ay ku dhisantahu deliilka makanaa raajixa ma istidlaalkan baa raajixa makan kalea raajixa saa ay ku dhisantah laakiin qowl musaadim liladilla ah oo deliilada ka hor imanaya qowlkaas wuxuu noqonaya qowl hayru muctabar qowlan muctabar ahayn buu noqonaya ninkii waxa weeye salaadda nebiga agtiisa ku tukaday ee salaadda khafiifinayey muxuu ka tegayay waa tuma'niinada riwaayaadka qaarkood waxay caddaynayaan kaana yukhafifu fii salaatii ama salaatah salaaddiisa mid fudaydinayuu ahaa yacni tuma'niinaduu ka tegayey nebigu wuxuu ku uhi sala allahu alay wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusalli ku noqo oo tuka maa tukanayn marka ashyaada la odhanaayo biictiqaadi alfaacil waa inay tahay ashyaada ijtihaadiga ah ama ashyaada khilaafiya shaada lagu soo naqliyey amaba asaalatan aan khilaafba lagu soo rarin ama khilaaf waa lagu soo raray lakiin waa khilaafaan muctabar ahayn ee iska shaad ah ka noocaasoo kalea wuxuu noqonayaa midaan la ictibaarinayn laakiin biictiqaadi alfaacil baa cibaadaadka loo eegayaa iyo bidanni alfaacil waxa weeye waa ashyaada ijtihaadiga ah baa qaydkaa loo dhigaya laakiin shaygu haddaanu ijtihaad ahayn qaydkaas uma yaal ee waxaa la odhanayaa irjic fasalli fa innaka lam tusalli hadduu rukni arkaantii ka mida ka tago iyo wax la ku noqo oo tukamaa tukan baa lagu odhanaya iyaduna waa saas haddaba baabka mucaamalaadku waa ka duwan yihiin oo ictiqaadka iyo danniga cidda samaynaysa looma eego ee mucaamalaadka waxaa loo eegaa bimaa fii nafsi alamri waxaa xaqiiqadiiya waaqica ku sugan waaqica laga eegi masalan wuxuu iibiyey wax buu iibiyey sida neef buu iibiyey ama gaadhi buu iibiyey markuu iibinayay isma lahayn adaa leh wuxuu islahaa hebel baa leh ama baadi baabay ahayd dabeedna waa iskaga tasarrufay isagoo tacaddi samaynaya saylidda intuu wixii taaguu iibiyey dannigiisa wuxuu u qabay isagu inaanu lahayn buu u qabay isagu inaanu lahayn oo waxani mulkigiisii aanu ahayn buu u qabay markuu ku tasarrufaya sidaasuu isagu ictiqaadsanaa ha yeeshe waxa caddaatay wuxuu iibinayaaba inuu xoole uu isagu leeyahay ay yihiin ma waxaa la ictibaarinayaa siduu isagu u qabay mise waxaa la ictibaarinayaa sida xaqiiqada iyo arrinku yahay culamadu waxay yidhahan ma waxaa la ictibaarinayaa ka dambe waa sida xaqiiqadii arrinku yahay baa la ictibaarinaya bima fii nafsi alamri waayo baycan uu iibiyey waa bayc shuruuddiisii dhammaystirtay shantii shardiba waa yaalliy waxaanu iibiyey waa wuxuu isagu mulkiyo waana wuxuu awoodaayo inuu sallimo waxaani markaa mulkigiisii bay leeyihin shuruuddii baycana wax dhimani ma jiraan danniga uu isagu u qabo ama ictiqaadsan in cid kale leedahay waxba baajin maayo waxaa la odhanayaa baycaasi waa asaxay niyada markii hore uu niyeysnaa xoolo aanu lahayn inuu isagu iska iibiyo ku tasarrufo dembiga uu ku dambaabay waa shay aakhar laakiin sixada baycu asaxayaa iyadu waxay noqonaysaa geedka go-an saas iyadaa bay noqonaysa waxaa la mida shay buu cid u wakiishay oo wuxu shayga anaa ku wakiishay iibi wuxuuna islaa malihid adigu xaqiiqadu waxay noqotay inuu isagu leeyahay wakaaladdaasi way asaxday wakiilka la wakiishay tasarrufu ku tasarufayaana waa asaxaya oo wixii loo wakiishay ugu tasarrufo dannigaasna wuxuu noqonayaa midaan wax ka soo qaad lahayn saasuu noqonaya lidkeeduna waa jirtaa sidaa lidkeedu shay buu iibiyey isagoo isle adaa leh xaqiiqada iyo arrinku wuxuu noqday inaanu isagu lahayn baycaasi wuxuu noqonayaa midaan ansixin wakadaa cid buu u wakiisho u yidhi iibi eh, markaa awrkaygaa iibi isagaa moodaya inuu awrkiisii yahay dannigiis iyo malihiisa saasay ahayd laakiin xaqiiqadu xaqiiqadu waxay noqotay inaanu lahaynba wakaaladda iyo iibintaasi asixi mayso waayo nafsul amarkaa laga eegayaa mar haddaanu xaqiiqatan aanu lahayn shuruuddii baycu ma dhammaystirna waa inuu wax mamluuk u ah uu yahay wuxuu iibinayaa waxa uu iibinayaa waa inuu waxani markaa yahay wuxuu isagu mulkiyo haddii cid kale leedahayna ciddaa waa inuu wakaaladiiyo idanka haysto marka shuruuddii baycu ayuunbaa la eegayaa la ictibaarinayaa shuruuddaa baycuna umuuraha maxsuuskee wujuudigay ku xidhanta kuma xidhna ictiqaadka iyo kadaa iyo shuruudaha bayca kuma jirto nafsul amarka iyo xaqiiqadu hadday noqotay waxaan inaanu lahayn dee shardi shuruuddii bayca ka midabaa maqan oo aan meesha oolin waashartu yalzamu min cadamihi alcadam shardigana waxaa ka laasimaya oo ka dhalanaya waayitaankiisa waayitaan baa ka dhalanaya marka cibaadaadka waxaa la haalib yeelayaa nafsulamarku siday tahay alkhaamisatu walkhamsuun qaacidada shan iyo kontonaad laa cudra liman aqarra walow iddacaa halatan wax cudurdaara ma leh oo wax cudurdaari uma sugnaan ciddii wax qirata walow iddacaa haba sheegto khalatan khalad haba sheegtee yacni waxa weeye iqraarkaa uu wax qirtay cudurdaar kuma yeelanayo waxa uu qirtayna kama dhacayaan waxaa loo kala qaadayaa waxa uu ruuxu qirtay inay tahay wax xuquuq aadmi ah iyo inay tahay wax xuquuqullaahi ah oo xaq maxdiya oo ilaahay u sugnaaday hadday tahay waxa uu qirtay wax xaq maxdiya oo ilaahay u sugnaaday hadduu yahay iqraarkii waa ka noqon karaa masalan xad buu qirtay in xad ku waajibay oo wuxuu yidhi waa zinaystay maalan wuxuu yidhi waan sinaystay zinadii waa xaq ilaahay oo maxdi ah waa dembi ilaahay laga galay xadkii markii lays yidhi ka jara ayuu ka noqday oo wuxuu idhi been baan sheegayey waxba ma sinaysan faraha laga qaaday waa la daynaya faraha laga qaaday waa la daynaya waayo xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda khalqiga waa la kala farqiyaa waxay culammadu yidhahdaan qaacida ahaan xuquuqullaahi mabniyatun cala alcafi walmusaamaxa wa xuquuqu alkhalqi mabniyaة calى اlmushaaxati waatadiiq xuquuqda ilaahay waxaa lagu bineeyaa cafwi iyo saamaxaad laakiin xuquuqda khalqiga cidhiidhin iyo adkayn baa lagu bineeyey saas aawadeed maacis markuu nebiga u yimi sala allahu alay wasalam ou yidhi waa sinaystay maacisna guur hore ayuu soo maray nebigu wuxuu amray in la soo rajmiyo dhagax lagu dilo goobtii lagu rajminayay nebigu ma xaadirin waa amrayse iqraarka uu qirtay inuu sinaystay isagoo muxsan ah taas buu nebigu ku amray in la soo rajmiyo markii haddaba la rajminaayey wuu cararay dabeedna saxaabadu waa soo qabteen dabeedna wuxuu idhi rasuulkii igu celiya inna qawmii qarruunii wadakaruu anna rasuula allaahi hayru qaatilii dadkaygiibaa i kediyey waxaanay ii sheegeen inaan rasuulku i dilaynin ee igu celiya rasuulkii saxaabadii kama yeelin amarkii uu nebigu amray fulinayeen alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan marka asalka amarkaas bay ictimaadayeen aa soo qabteen dabeedna markaysaa dhagax bay ku arjumeen sidii bay ku dileen qisadii bay markii dambe nebiga u sheegeen sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu u tilmaamay maa iska daysaan hadduu toobad keeno ilahay waa ka toobad aqbali lahaa maa iska daysaan taas wuxuu markaa nebigu tilmaamayaa sala allahu aleyh wasalam hadalkiisan uu leeyahay inuu aqbali karo ka noqosho u iqraarkii ka noqonaayo noqosho sariixa may ahayn laakiin hadalkiisaas waxaa laga fahmi karaa rubama inay dhici karto inuu ka noqdo qirashadiisii ila marka horeba qirashadiisa xukunkuu binaysnaa si cad laakiin ma odhan warkaan sheegay been buu ahaa ee rajmiga iga daayo ama nebigii igu celiya ma jirin waxaan sheegay ama khalad ama wax la mida ayuu markaa ku dhacay yacni waxa weeye sida sariixataa uma odhan laakiin culammadu waxay yidhahdeen ficilkiisa iyo hadalkiisu waxay ixtimaalayeen yacni rujuuc can aliqraar walow sariix bayaynay ku ahaani nebiguna ma odhan sala allahu aleyh wasalam waa ku saxnaydeen oo waxa weeye sidaas aad samayseen mooye si kale ma suuragal ahayn oo iyadoo sida saxaabadu sameeyeen ay tahay yacni waxa weeye si saxiix ay tahay ha yeeshee waxaa ixtimaal geli kari lahaa sida kalena weji ay kaga baaqato inay dhici kari lahayd oo marka nebiga loo keeno hadduu si cad yidhaahdo waxa weeye arrinkaa ma samayn dee nebigu waa dayn lahaa sala allahu alay wasalam sida xadiiska waa ka muuqata kalaamkiisan horena noqosho uu ka noqday iyo noqosho la'aan labada uu aqbali karaa waxase uu u badan yahay inuu uga jeeday igu celiyada noqosho in laga fahmi karo macno noqoshuu aqbali karaa inuu u fasirmo marka maadaama ixtimaalkaasi geli karo ayuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam maa daysaan xuquuqda khalqiga laakiin qofku hadduu qirto lama daynaayo ka noqosho uu ka noqdayna kagama hadhayo haddii xaq yacni marka cidi ay leedahay oo cid makhluuqi ay leedahay ruuxu u qirto hadduu yidhahdo waa sahwiyey ama waa ismoodsiiyey ama waa qaldamay ama been baan sheegayey kullu dalika waxba ka hadhi maaya wax kaga hadhaya ma jiraan iqraarkana waxay culammadu yidhaahdaan aliqraaru aqwa albayinaat bayinaadka waa ka ugu xoogga badan waxay kaloo marka cabbiraan aliqraaru waa sayidu aladilla deliillada isaga ugu mudan oo qofka wax markaa xujo ku noqdo oo wax ku suga oo dariiqyada xukunka ku sugnaadaan ah iqraar baa ugu adag waayo markhaatiyada ixtimaal baa geli kara ixtimaal daciifa markhaatiga ku soo aroori karaa inuu wahmiyey ama ismoodsiiyey ama markaa beenba ka sheegay laakiin qofku markuu xaq isku sugaayo oo uu leeyahy waxa waa igu leeyahay ruux la garan waaye anaa dilay uu leeyahy xoolaha anaa qaatay dayntaa wuu igu leeyahay waxa weeye dee caadatan waxaa la yaqaanaa qofku naftiisa inaanu lur aanu waxba ka dheefayn inuu ugu badheedhaa inayna dhicin marka qirashada uu qiranayaa waxay ku tusinaysaa waxaas inay jiraan ruuxina yahay ruux iqraarkiisu muctabar yahay aanu ruux waalan ahayn waanu ruux sabiye ahayn o ruux la ikraahay ahayn ee uu yahay ruux markaa caaqila oo mukallaf ah oo ikhtiyaar arrinkaa ku sameeyey iqraarka xaalka caynkaasa iqraarkiisaasi wuxuu keensanayaa ka tartiibsamaya hadduu yidhaahdo dee waxaan markaa dilay intaas oo nin oo markaysagaa jifidaa ah baan dilay iqraarkiisaasi wuxuu noqonayaa midaan ka hadhin hadduu yidhaahdo hebel wuxuu igu leeyahay markaa lacag aad u fara badan buu sheegayo markaasuu intaasoo daynu igu leeyahy dayntaas haddii markaa uu qabsado kama hadhayso waa iska bixi uun waan iska ciyaarayey iyo waxaas shay ka soconaysa maaha waxa uu ruuxu qirta ee qof u qirtaa ama makhluuq u qirtaa kama hadhayso waa iska ciyaarayena kama saarayso ya dhab igama ahayn iyo waa iska ciyaarayey kama saarayso waxay noqonaysaa yacni afkiisu inuu qaameeyey afkiisaa qaameeyey nebiguna wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam innamaa aqdii binaxwi ma asmac waxaan ku xukumayaa un waxaan maqlo ayaan wax ku xukumaya ruuxan iqraarka sameeyeyna dee afkiisuu ka yidhi isagaa laga maqla isaga ayaa laga maqla wakada hadduu markaa ruuxi beri yeelo ou yidhahdo hebel waa cafiyey ama uu sheegto uu yidhahdo markaysaa hebel waa i cafiyo waxa waa iga dhaafay uu yidhahdo haa waan cafiyey iqraarkaas uu cafiga qirtay wuxuu noqonayaa markaa waxaway mid dee sugnaanaya oo la ictimaadaya ayuu noqonaya baabka iqraarka marka laga hadlayana cid walba waa laga aqbalaya lama shartiyo iqraarka cidda samaynaysa inay tahay cid cadli ah hadduu cadli yahay iyo hadduu faasiq yahayba iqraarka waa muctabar laakiin waxay yidhahdaan culammadu aliqraaru xujatun qaasira waalbayinatu xujatun mutacadiya iqraarku waa xujo qaasir ah cidda qiratay keliyay ku kooban tahay laakiin bayinada iyo caddayntu waa xujo mutacadiye ahoo cid kaley u tallaabaysa taa macnaheedu waxay tahay ruux baa wuxuu qirtay oo u yidhi anigiiyo hebel baa waxaa samaynay ama qaadannay ama wax la mid a lama odhanaayo labadooduba waa sameeyeen hebelka waa la weydiin doonaa laakiin isaga waa ku sugnaatay iqraarkii waa xujo ku kooban cidda wax qiranaysa ruuxa kale iqraarku u tallaabi maayo oo lama odhanaayo mar hadduu kani qirtay xukum ahaan waa ku cadday labadooduba inay sameeyeen waxay ku cadday isagu inuu sameeyey kan kale inuu la sameeyey waa sheegasho bayinaduse waa xujo mutacadiye oo cid kastoo wax lagu caddeeyo ama loogu markhaati furaa oo lagu markhaati furaa waa ku sugnaanaysa saas aawadeed nebiga sala allahu aleyh wasalam ninbaa wuxuu sheegay gabadh inuu ka sinaystay nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam waqdu yaa unaysu ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha saxaabi unays la yidhaahdo ayuu nebigu amre uu yidhi unaysow ninkaa ooridiisii qaboo u tag ninka ooridiisa ama xaaskiisa gaadh oo weydii inay sinaysatay in kale mid baa yidhi markaysagaa kaas eh, yacni ninka xaaskiisaan ka sinaysay marka isagii waa la amray xadkii in laga jaro oo la jeedlo gabadhuu yidhi waa ka sinaystayna nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam gabadhaa u tago gaadh oo weydii zinada inay samaysiya in kale fa in ictarafat farjumha hadday qirato rajmi haddaynan qiran faraha ka qaad weeye macnihi xataa lama dhaarinayo lama odhanayo ka dhaaro inaan siyaysan waayo baabka xuduudda dhaari ma gasho baabku hadduu xuduud yahay dhaari ma gasho waxay ku sugnaadaa waa bayino ama iqraar ayuu markaa ku sugnaanaya gabadhii waxay kaloo ugu sugnaanayaa zinadii yacni markaa uur in lagu arko yadaan markaa aan dee waxa weeyaan ninna aanu qabin addoon ninka ilma dhashadana aan ahayn marka xadiiskaasi wuxuu tilmaamayaa yadoo uu ninkaasi sheegay zinada inay sameeyeen ninkaas iyo gabadhaas haddana lama odhan labadoodaba markaa xooy xukunkii ha ah lagu fuliyo isagii xukunka waa ku sugnaaday waayo waa qirtay gabadhi iyadu ma qiran iqraarkeedaa la eegayaa sida iyadu tidhaahdo nafteeda ka sheeg waqdu yaa unaysu ila imra'ati haada fain ictarafat farjumha marka waa saas weyi hadduu markaa ruux yidhaahdo anigii hebel baa waxaa xadnay ama anigii hebel baa wada dillay haddii la yidhahdo waxaa la odhanayaa isaga waa ku sugnaatay kan kalena waa la su'aalaya waa la weydiinaya hadday baabulxuduud tahayna weliba lama odhanayo dhaar isku beriyeel hadduu diido oo uu yidhahdo markaa waxba ma qabo mana samayn haddaynay baabulxuduud ahayn ay ku saabsan tahay xoolo yacni waxa weeye la khiyaameeyey ama la boobay iyo wax la mid ah ama ay ku saabsan tahay dhiigag waxay noqonaysaa markaa dhaarta inuu isku beri yeelo saas yadaa bay noqonaysa saas yadaa bay noqonaysa waayo qofku qof kale wuxuu ka sheegaa hadduu isagu u sheeganayo iddicaa bay noqotaa haddii waxa weeye aanu isagu u sheeganaynin mar waxay noqotaa markhaati markhaatigana ruuxa markhaati kacayaa waa inuu cadli yahay haddaanu cadli ahayn markhaatigiisa lama aqbalo markhaatigiisa lama aqbalo marka ruuxanna cadli ma aha marka baabu shahaadaadna hadda uma imane wuxuu u yimi dembigii uu isagu galay ee uu qirsanaa inuu cid kale tashriik ku sameeyo ayuu markaa hadda markaa u yimi ee midu shaahidnimo u yimi maaha marka dacwa mujaraday noqonaysaa waxay noqonaysaa midaan markaa la qaadanay kadalika iqraar alfataa laazimun lahu wa fii kayrihi lagwun kamaa jaa'a sharcuna sida naadimkuba uu yidhi yacni markaa iqraarka oo ruuxu yacni wax qirtaa laazim bay ku tahay hayrkii laakiin wuxuu iqraar kaga sheegaa waa laqwi sida sharcigeennu ku yimi halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk